salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarteena dhegaysanaysaa meel kastoo aad joogtaan iyo sidoo idiin soo gaarayo maqalka k n n waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiya magaalada muqdisho mar kale ismaqal haboo saaxiibayaal waa khamiis lix iyo bisha januari sanadka labada kun barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa khamiis muddaduu barnaamijka hawada ku jiro qodobadaad ku maqli doontaan inaguna aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona manchester united oo hal lagu jirta inay usoo gudubto fiinaalka tartanka karabow kaabka kulankii xalay ciyaartaayaan idiin soo gudbin doonaa barcelona iyana waxay iska xaadirsay samafinaalka tartanka kooba dalireyga ee dalkaasi sbein kadib markay si adag uga soo gudbeen toban xidig oo real sooshidaad ah sidoo kale waxaad maqli doontaan tababaraha kooxda barcelona oo ammaan kala dul dhacay cusmaan dambeeleh kadib markii xalay uu ka wacdareeyay kulankii ay la ciyaareen real sooshidaad waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa kooxda liverpool oo diyaarinaysa heshiis ay kula soo wareegayso xidig u ciyaara naadiga ee aad ku xifaaltamaan waa naadige xidige ayayna doonaysaa barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan kulanka weyn ee derby madrid oo caawa la baasan doona real madrid ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda dagaalka caanka ku ah ee atletica madrid kulan ka tirsan koobadalreyga kulankaasi ayaan si gaara eegi doonaa hordhiciisa iyo taariikhiisa sidoo kale waxaad maqli doontaan muddaduu barnaamijka ciyaaraha hawada ku jiro juventus oo shan iyo toban dhibcood oo kale laga jari karo waa maxay sababta waan idiin soo gudbin doonaa kooxda horyaalka waa kooxaha horyaalka brimer leaga liverpool chelsea iyo arsenaalna waxay ku dagaalamayaan suuqa iyadoo la galay maalmihii ugu dambeeyey ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyga waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey suuqa kaliibsiga oo galay todobaadkiisii ugu dambeeyey qaybaha dambe ee barnaamijka saaxiibada ayaanu furi doonaa qadka taleefanka si ay saadaashooda ugu dhiibtaan kulanka weyn ee derbi madrid iyo kulanka maalinta beriya dhexmari doona kooxaha arsenaal iyo manchester city muddaduu barnaamijka hawadu ku jiro tabanii diyaarin waa maxamuud dhanka farsamada cabdirasaaq salaad weeyaan weeyaane mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha k n n waa tahay saaxiibayaal ismaqal haboon ayaan mar kale hawada idinka leenahay qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha ayaanu gudagelaynaye haddii aan ku hormarno kulamadii xalay laga ciyaaray horyaalka qaaradda yurub gaar ahaan horyaalka laliigaha ee dalkaas sbein sbein xalay waxaa laga ciyaaray kulamo xiiso badan oo qayb ka ahaa tartanka koobadalareega ee lagu dhigo dalkaas sbein kooxda barcelona ayaa waxay iska xaadirisay wareega fardhamaadka koobadalareega kadib markii xalay guul hal gooliyo eber ay ka gaareen kooxda reaal sociedad oo xalay toban xidig ku ciyaareysay maadaama ay kaarka casaanka qaateen qeybta hore ee kulanka barcelona iyo real sociedad ayaa xalay si wacan u wada ciyaaray iyadoo kooxda balogoran ay isku dayeysay kooxda adag ee real sociedad inay kasoo gudbaan ugu dambeyntiina ay si adag uga soo gudbeen barcelona ayaa si dardar dardarla ku bilaabatay ciyaarta iyadoo ciyaaryahanka cusmaan dambeele uu xalay abuuray fursadihii ugu maaragtay badnaa ee kooxda barcelona iyadoo baarshe xalay daqiiqadii koob iyo tobanaad gool ofseda laga diiday gool uu qaybtii labaad dhaliyey cusmaan dambeele ayayna xalay baarsha kaga adkaatay kooxda real sooshidaad ciyaar aada u adkeed oo dhexmartay kooxaha baarka iyo sidoo kale real sooshidaad kulankaasi ayaa labaatankii daqiiqo ugu horeysay ciyaarta cusmaan dambeele ayaa xalay wuxuu ahaa ciyaaryahan aada loo celin weysnaa isagoo aada u weeraraya kooxda kasoo horjeeday ee real sooshidaad iyadoo dhanka reaal sooshidaadna xalay fursado badan ee abuurtay islamarkaana goolal dhowr ee ah ku sigatay balse ay u suurageli weysay daqiiqadii soddon iyo real reaal ayaa xalay casaan waxay qaadatay kadib markii xidiga lagu magacaabo mendes uu qalad weyn ku galay xidiga kasoo horjeeda ee sergio basque ahayd waxaana qaybtii horeba lagu kala nastay barbar la waa barbaro eberi ebrah qaybtii dambe marka kulanka laisku soo laabtay markii dib laisugu soo laabtay labada dhinac ayaa horey usii watay bandhigoodii wacnaa barcelona ayaana ciyaarta aada waxay u muuqatayba koox isku dayeysa mar waliba inay hogaan qabato balse daqiiqadii kontan iyo labaad kadib markii xidiga lagu magacaabo jules conde uu kubad u dhigay cusmaan dambeele dambeel ayaa xalay kooxdiisa daqiiqadii konton iyo labaad hogaan dhiibay iyadoo sidaasi ay baarsha kulanka ku hogaamisay daqiiqadii lixdan iyo sideedaad iyo daqiiqadihii kontii sagaalaad real sociedad ayaa waxay ahayd koox aada u ismaaragtay iskugu dayeysa fursado dhowr ah daqiiqadii lixdan iyo sideedaad baarsha waxaa isku dayda goolka labaad inay ciyaarta dhaliyaan balse xidiga daayarka lagu magacaabo gaafi ayaa goolkaasi birta ku garaacay ugu dambeyntii barcelona ayaa xalay si aada u dhib badneed waxay kaga badisay kooxda reaal sociedad ciyaarta ayaana ugu dambeyntii waxay kusoo dhamaatay hal goolii eber ee kooxda baarka ugu soo gudubtay samafinaalka tartanka karabo oo tartanka lagu magacaabo koobadalare ee dalkaasi spain waa tahay saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qaybaha ka harsan barnaamijkeena ciyaaraha keenay inaan gudagelaynaye haddii aan markaan eegno tababaraha kooxda barcelona shaaf hernandes ayaa xalay kadib markay soo dhammaatay ciyaartii dhex martay kooxaha baarka iyo sidoo kale real sociedad oo hal gool eber ay ku badisay kooxda baarka tababarahaasi ayaa waxa uu aada xalay waa maane cusmaan dambeele dambeel ayaa xalay goolka qura u dhaliyey kooxda barcelona isagoo xalay lugtiisa kusoo bixiyay kooxdiisa blograna tababaraha ayaa kadib markii ciyaarta soo dhammaatay wax uu aad u amaanay cusmaan dambeele oo xalay bandhig aad cajiib u ah la imaaday shaafi ayaa wuxuu yidhi keliya maahan kulankan guud ahaan mar walba xidigan waxa yahay xidig mar walba sameeyo farqi aad u ballaaran islamarkaana si wanaagsan u ciyaara farsamadiisa aad ayay u badan tahay ayuu leeyahay waana ku kalsoonaa markuu kulanka ciyaaraya tababar shaaf ayaa intaasi waa maaragtay kumuusan joogsanayn waxa uu sidoo kale xalay u dhaeen aad u ammaanay cusmaan dambeele isagoo yiri waa xidig ee kooxda ku tiirsan tahay isla markaasina hadduu cusmaan dambeele uu toosan yahay kooxda baarshana oo ay toosan tahay ayuu leeyahay tababaraha kooxda barcelona ee shaafi harnaandes kooba daleree caawa waxaa jira kulamo kaloo la ciyaari doona kadib markii xalay baarshiya usoo gudubtay wareega xiga caawa waxaa ciyaari doona kooxaha osasuuna iyo sidoo kale safiiliya sidoo kale waa xalay ciyaareen ciyaareenay labadaas kooxood safiiliya ayaana halaba gool iyo eber looga badiyey waa laba gool iyo hal maanta waxaa wada ciyaari doona kooxaha valencia atletic club sidoo kale real madrid ayaa waxay soo dhoweyn doontaa kooxda atletica madrid kulanka tirsan kooba dalereyga haddii aan markaan eegno manchester united ayaa waxaa l hal lug ay la gashay fiinaalka tartanka karabow kaabka ee laga dhigo dalkaasi england kadib markii ay xalay garaacday kooxda nottenham forest kulan ka tirsanaa lugta koowaad ee samafiinaalka tartankani manchester united ayaa xalay kasta waxay kaga fiicnay dhigeeda nottenham forest kooxda manchester united ayaana waxay bilowday ciyaarta daqiiqadii lixaadba goolka koowaad la yimaaday xiddiga lagu magacaabo marcos rashford ayaana durbadiiba howdhiiba kooxdiisa manchester united manchester united ayaa xalay si wacan u ciyaartay guud ahaan kooxda manchester united sidii dib looga soo laabtayba koobka adduunka waxay ahayd koox aada wanaagsan islamarkaana kaalmaha sare horyaalka brimer leaga haatan ku jirta iyadoo la leeyahayba waxay u tartamaysaa sanadkaani horyaalka premier leaga ee dalkaasi ingiriiska nottenham forest ayaa xalay waxay isku dayday inay ciyaarta kusoo laabato islamarkaana wax ka bedasho balse kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay ahayd koox xalay aan wax laga qaban karin daqiiqadii labaataniyo saddexaad markii ciyaarta mareeday nottenham forest ayaa gool iska khasaarisay iyadoo goolkaasi uu faar diiday markay dhaliso kadib lagu maaragtay lagu sheegay inuusan gool ahayn manchester united ayaa horey usii watay qaab ciyaareedkeedii wacnaa iyadoo xalay eh, saddex gool iyo eber kaga badisay kooxda kasoo horjeeday ee nottenham forest manchester united ayaana xalay waxay ahayd koox aad kaga wanaagsaneed nottenham forest islamarkaana haatanba waxay hallug u jirsatayba inay gaarto fiinaalka tartanka kaabka eh, ee dalkaas ingiriiska united-ka ayaa xalay bruno fernandes daqiiqadii sideetii sagaalaad gool u dhaliyay iyadoo weeraryahankooda cusubna oo xalay gool dhaliyay gabagabada qaybta hore ee ciyaarta daqiiqadii afartan iyo united-ka ayaana lugta labaad waxay la ciyaari doontaa kooxda nottenham forest iyadoo gurigeeda kusoo dhoweyn doonta lugta tan xigta horyaalkaas markaan haddii aadna iyo christiaano ronaldo caawa waxaa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan sacuudi suberkaabka iyadoo kooxda ronaldo ee alnasar ee la ciyaari doonto kooxda lagu magacaabo al-itihaad kulan ka tirsan tartanka sacuudi suberkaabka ciyaartan ayaana caawa waxay soo geli doontaa saacadda markay tahay sagaalka habeennimo ama caawa saddex saac xilliga geeska afrika christiaano ronaldo ayaa kulankan waxa uu noqon doonaa kulanka labaad oo u ciyaaro kooxdiisa lasar kadib kulankii hore oo usoo ciyaaray kooxdiisa kulankii ugu horeeyay ee ronaaldo u ciyaaray kooxdiisa alnar wax goola ma uusan dhalin inkastoo qaab wanaagsan uu ciyaaray balse caawa waxaa la filayaa inuu shaxda kusoo bilaaban doono islamarkaana uu shabaqa gaari doono alnasri al-itihaad shanta kulan ee u ay wada ciyaareen saddex ka mid a ah waxaa badisay kooxda al-itihaad halka kooxda al-nasarna aysan weli aysan ka badin shanta kulan oo soo dhaafay midkoodna laba ka midna barbara ayay wada galeen balse caawa al nasr ayaa waxay wajihi doontaa al itihaad iyadoo wadata amaba uu hogaaminayo christiaano ronaldo haddii aan dhanka kala eegnana kaasi oo haddii aan aadn horyaalkaasi sbein caawa waxaa jira kulan weyn oo dhexmari doona kooxaha real madrid iyo atletica madrid real madrid ayaana gurigeeda santiago barnabeye waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda atletica madrid kulan ka tirsan kooba dalareyga real madrid ayaa koobkan ee ku guuleysato waxaa ugu dambeeyay labada kun iyo afar iyo markaas carlo anjelotti ayaa hogaaminaya iyadoo kooxda kasoo horjeeda caawa atletica madrid iyana labada kun saddex iyo tobankii ugu dambeeyay real madrid caawa waxaa ka maqnaan doona xidigaha kale ah tujameni hasaad dani carfajal iyo lucas vasquez xidiga la yiraahdo iyadoo dib u heli doonto xidig lagu magacaabo david alaaba oo tababarka haatan dib ugu soo laabtay kamafeenka ayaa kulankiisii ugu dambeeyay atleetika bilbao bandhig wanaagsan kasoo bandhigay ka hor inta uusan dhaawacmin caawa waxaa laleeyahay xidigaani waxau noqon doonaa ama shak laga qabay in ciyaartu dib maaragta ugu soo noqon doona iyadoo caawa la filayaba inuu maqnaan doono maadaama xidigaani dhaawac ku maqan yahay balse xidigeeda krem bensema finiskas tiar falfardi ayay ahaan doonaan xidigo kulankani caawa xaadir noqon doona dhanka atletica madridna waxaa laleeyahay caawa kulanka ugu horeeya waxaa u ciyaari doona xidigeeda mofis dubay oo ay xagaagan lasoo saxiixdeen iyadoo weerarka uu maaragtay garab ku siin doono xidiga lagu magacaabo chrisman caawa waxaa isweydiihi doona xidigaha reer faranse ee chrisman iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo karim bensema iyagoo ku dagaalami doona kooba dalreyga ciyaartan ayaa waxay soo geli doontaa caawa saacaddu markay tahay koob iyo habeenimo habeennimo xilliga geeska afrika ama caawa shan saac reaal madrid ayaana garoonkeeda santiago barnabeo waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda atletica madrid atletica ayaana waxaa inta badanba lagu yaqaanaa koox ah koox dagaal oo aada u dagaalanto labadani koox reaal madrid iyo atletica madrid shanta kulan ee dambeeyay wada ciyaareen ama iswajahayn haddii aan eegno saddex ka mid a ah reaal madrid ay ahayd koox badisa hal kulan barbara ayaa la galay hal kalena atleetika madrid ayaa badisay marka loo fiiriyay labadani kooxood atleetico ayaa waxaa moodaa in reaal madrid ay tahay koox ka awood saraysaba atletica madrid kulamadii u dambeeyay ay wada ciyaareen balse caawa ayay mar kale iswajihi doonaan saaxiibada ayaa qadka taleefonka u furi doonaa iyaga oo saadaashooda ka dhiiban doona kulanka ee caawa dhex mari doona kooxaha madridista derbi real madrid iyo sidoo kale atletica madrid sidoo kale maalinta beriya oo jimcaha waxaa ciyaari doona kooxaha ku tartamaya sanadkan horyaalka brimer league ee dalkaas ingiriiska waa manchester city iyo sidoo kale arsenal kulan ka tirsan f a kaabka maalinta beriyo jimcaha ayay ciyaari doonaan markay saacadu tahay shan saac habeenimo guriga lagu ciyaari doonana waa guriga manchester city labadaasi kulan ayay saaxiibada fikirkooda ka dhiiban doonaan manchester city ayaa shanta kulan ee u dambeysay is wajahaan arsenal waxay ahayd koox ka awood sareysa iyadoo shanta kulanba ee wadabadisay manchester city arsenaal oo sanadkani aan la qaban karin islamarkaana shan dhibcood haatanba ku hogaaminayso horyaalka brimer leaga caawa habeen dambe ayay wajihi doontaa manchester city saaxiibada ayaana qadka taleefonka u furi doonaa wixii haatan ka dambeeya tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh, Waa oh, tahay saaxiibka ugu horeeya ayaan soo dhaweynayaa soo dhawow dhegaysta magacii meeshaa naga soo baxayso. Magacaygu waa Maxamed Cali haya xagee joogtaa waaya ha u gudagal fikirkaaga kulanka caawa madrid derby real madrid aa usaadaalineysaa inay caawa badin doonto waayahay beri waxaa wada ciyaari doona manchester city arsenal kooxaha ku hardamaya horyaalka premier leaga xagaagan city aa usaadaalineysaa waayahay aad baad u mahadsantahay sida wacan ee barnaamijka aad qaybka kaga noqotay saaxiibada ayaan kusii socon doonaa balse markaani haddii aan eegno saaxiib ku jira qadka soo dhawow dhagayste waynu ku maqalnaa soo dhawow waayahay ilhaan caawa kulanka madrid derbi derby kooxda aan taageera ee mansitia laga ewerku badin doonta arsenal waana tumi doonaa insha allah marka biri waxaa la arsenal waa la tumaa caawana atletica madrid waa la tumi doonaa labadoodaba adduunka waayahay aadaa mahadsan tahay sida wacan ee barnaamijka aad qeybta kaga noqotay markaana haddii aan eegno dhankiiyo suuqa kaliibsiga wararka ugu waaweyn inso fernandes ayaa waxaa laleeyahay abaalmarin laba milyan oo yuuro ah waxa uu kooxda banfiika kaga helayaa inuu waxaa laleeyahayba kooxdan ee eh, chelsea uu iska diiday heshiiska ay ku doonayso chelsea ayaana xagaagan konton iyo saddex milyan oo bound waxay ku iibin kartaa xidigeeda lagu magacaabo kai hafartis si ay iskugu dheeli tirto ayaa laleeyahay xisaabaadka kooxdeeda chelsea ayaana sanadkani suuqa kaliibsiga si weyn u gashay soo dhawow dhegeyste magacii meeshaa naga soo waceedo alo haa waynu ku maqalnaa soo dhawow u gudagal barnaamijka magaci meeshaa naga soo wacaysana raaci waxaa joogaa degmada dharkenley waaya ehm, xadaabade eh, arsaabadn waayahay aada uu mahadsan yahay saaxiibkaasi sida wacan uu barnaamijka qaybta kaga noqday kooxda b s j ee dalkaasi faransa ka dhisan ayaa waxaa laleeyahay waxay qorsheynaysaa inay bishan january inta lagu jiro ay dalab ka gudbiso daafaca xidiga lagu magacaabo milan skreener xidigaasi inay dooneysaa laleeyahy inay kooxda kusoo darto chelsea iyana waxay diyaarinaysaa inay iskaga fasaxdo amaba ay ka baxdaba tartanka ee kula jirto ee rabtay inay kula soo wareegto xidiga lagu magacaabo antonio cardon halka newcastle iyana aysan dooneynin xidigaasi kooxda everton u dheela maadaama everton ee xiddigan ku sheegtayba in lacago badan ee kooxda uga fasaxi doonto lacagahaasi badan awoodna kooxahaasi ayaa waxaa laleeyaha waxay iskaga baxeenba baahidii ay u qabeen xiddigaasi t'as le niveau. Rejoins-nous pour t'en jaillir. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. markaana haddii aan eegno kooxda liverpool ayaa waxaa laleeyahay waxay diyaarinaysaa in xidigay isla doonayeen kooxaha chelsea sidoo kale arsenaalba ee ku tartamaan xidiga u ciyaara kooxda brighton ee lagu magacaabo moises xidigan koob iyo labaatan sano jirka ah ayaa waxaa laleeyahay xulkiisa ecuador koobkii adduunka intii la ciyaaraya bandhig wanaagsan kasoo bandhigay sidoo kale kooxdiisa ayuu haatan qaab wanaagsan ugu ciyaaraya kooxda brighton ayuuna xidigan u joogaa chelsea ayaa xidigan doondoonaysay sidoo kale arsenaal haatanna waxaa laleeyahayba waxaa dhexda kasoo gashay kooxda liverpool oo markaan isku dayeysa in labadaasi kooxood ay ka dulqaado xidigaani iyadoo maaragta liverpool ay sanadkani dooneysa ama bishan janwari inta lagu jiro inay suuqa gasho waxaa laleeyahay kooxda liverpool ayaa arsenaal iyo chelseaba kula dagaalami doonto saxiixa daayarkaasi inta lagu jiro suuqa kaliibsiga janawari arsenaal ayaa maalmo ka hor toddobayilabaatan milyan oo geli kooxda brighton waxay kaga soo saxiixatay xiddiga lagu magacaabo trowsad haatanna waxaa laleeyahayba waxay dooneysaaba xidigaas kaleeto inay kasoo qaadato waa xiddiga lagu magacaabo moses iyadoo dagaal kala kulmi doonto kooxda chelsea sidoo kalena haatanba ay dhinac kale kasoo gashay kooxda liverpool ee iskala dhisan yihiin horyaalkaasi premier leaga ee dalka ingiriiska να φουλεί Φωτεύει τα ρομάζει Μια παντέρα κούσει Που βλέπει εσύ markaana tababraha kooxda kubadda cagta manchester united erig tanhaag ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda xidiga marcos rashford ee xagaagaani kadib markii laga soo laabtay koobkii adduunka qeybta labaad ee horyaalka brimer leaga bandhig wanaagsan kaga jira rashford ayaa xalay kulankii manchester united ciyaartay goolka koowaad badheliyay daqiiqadii lixaad isagoo haatan baxay digaani toban kulan uu sii marayaba toban gool shan iyo labaatan jirkan xulka england u ciyaara ayaa xalay bedel lagu saaray daqiiqadii konton iyo toddobaad kadib markii macalinka tanhaag uu xidigaani uu doortay inuuna siiyo balse xidigan ayaa waxaa shaki galay inuu dhaawac yahay iyo in kale tababaraha oo wax laga weydiiyay inuu xidigaasi xalay dhaawac lagu saaray iyo inuu qorsho kale ka watay ayaa waxauu yiri waxaan horey u qorsheysanay bedelka inaanu bedelno islamarkaana alexander karnaajo aanu ciyaarta kusoo darno rashford waxa uu qabaa caafimaad shaqadiisana si fiican ayuu u wataa wax dhaawac ahna ma qabo ayuu leeyahay tababaraha kooxda manchester city erictenhaag oo xalay wax laga weydiiyey inuu maaragtay dhaawac ku saaray marcus rashford oo qaybta labaad ee ciyaarta la bedelay balse tababarahayo waxa uu sheegay in xidigaasi wax dhaawac uusan qabin balse qorshaha ugu jirayba in xidiga la bedelo qaybta labaad ee ciyaarta markaana waxaa lasoo saaray shaxda ugu fiican qaaradda afrika sanadkiina kasoo gudubnay ee labada iyadoo maaragtay kooxaha amaba xulalka qaaradda afrika ay sanadkani wax wanaagsan qabteen koobkii adduunkana xulal badan oo qaaradda afrika ay si wanaagsan kaga soo muuqdeen xidigaha shaxda lagu soo qaatay ayaa waxaa lagu qiimeeyey koobkii afrika iyo sidoo kale koobkii adduunka sidoo kale xidigaha ayaa shaxda waxay kasoo muuqdeen xidigo qaar oo maaragta qaab ciyaareed fiican soo bandhigay isla markaana sanadkii labadii si wacan kaga soo gudbay shaxdan ayaa xidigaha ugu badan waxaa ku leh xulka morocco oo soo gaaray samafinaalka koobka adduunka morocco ayaana waxay noqdeenba xulkii ugu horeeyay afrikaana oo soo gaaray samafinaalka koobka adduunka morocco ayaana intii koobka adduunka sanadkan sanadkii laga soo gudbay ee lagu martigeliyay dalkaasi qatar waxay ahaayeen afrikaankii ugu fiicnaa ee abid koobka adduunka ciyaara iyagoo shan xidig ku leh xidigan la saaray ama shaxdaani ka kooban koob iyo tobanka xidig ee laga soo xushay xidigaha ugu fiican qaaradda afrika sanadii laga soo gudbay eeakunka xulka senegal ayaa waxaa laleeyahay shaxdaani waxaa ku leeyahay laba xidig kadib markii xulkan oo senegal ku guuleystay koobkii afrika xulalka tunuusiya gaana masar cameroon ayaa iyana shaaxdan waxay ku yeesheen min laba xidig shaxdan ayaana waxaa xogaaminaya xidigaha maxamed saalax iyo sidoo kale maane iyo xidiga abuubakar la yiraahdo waxaana kasoo muuqday goolaayihii xulka morocco goolayaa lagu magacaabo bono sidoo kale xakiimi ayaa kasoo muuqday xidiga lagu magacaabo amrabaad ayaa qayb ka ah. maxamed kudus ayaa sidoo kale kasoo muuqday xidiga qadka dhexe ee lagu magacaabo unaahi ee xulka morocco ayaa sidoo kale kasoo muuqday qaaliduu qulabaalina shaxdan qayb ayuu ka yahay koob iyo tobankaas xidig ayaana waxaa loo soo xushay inay yihiinba koob iyo tobankii xiddigii ugu wanaagsanaa sanadkii labada kun labaiyo labaatanka qaaradda Afrika waayahay saaxiibayaal gabagabadii barnaamijka ciyaaraha ayaan isla soo gaarnay guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha keyana inaad kala socoteen tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo